والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين شهاadة an laa ilaha ilا اllah ayuu ahaa darsigeenu u dambeeyey waxaynu akrinay وفي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله xaruma maaluhu wa damuh wa xisaabuhu cala allahi caza wajal xadiidka waxaa warinaya imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku warinaya waxaana xadiidkani uu tilmaamaya laa ilaha ila allah macnaheedu inuu yahay alkufru bima yucbadu min duni illahi min alasnaami walqubuuri walmakhluuqaat in lagu kufriyo bimacnaa waxba aan loo oo waxba aan loo ogolaan subxaana watacaala sokadii la caabudo ama asnaam ha noqdaan ama qubuur ha noqdaan ama makhluuqaad kaleba ha noqdaan qofku hadduu laa ilaaha ila allah yidhaahdo oo aanu kuwaasi ka kufriyin laa ilaaha ila allah daasu inaanay waxba tarayn buu xadiidku tilmaamaya mujarad atalafud biha maca cadami alkufri bima yucbad min duni illah laa yuxarim addam walmaal walow carafa macnaaha wacamila bihi ma lam yakfur bima yucbad min duni illah hadduu qofku laa ilaha ila allah ku dhawaaqo laakiin ilaahay subxaana watacaala cid ka sokaysa cibaado wuu ogol yahay xataa laa ilaha illaa hadduu macnaheeda garanayo oo isagu lafihiisa ugu camal falo dhiiggiisa iyo maalkiisa macsuum ka dhigi mayso maa lam yakfur bima yucbad min duuni illah haddaanu ka kufriyin waxa ilaahay sokadii la caabudo taasina xadiidka ayay ku caddahay man qaala laa ilaha ila allah qawlu laa ilaha ilaa qofka goorma ayuu anfacayaa marka la helo shardiga dambe wa kafara bima yucbadu min duni illah marka laa ilaha ila allah macnaheedu inuu yahay alimaanu billah wa cibaadatu walkufru bima yucbad min duni ayaa xadiidku uu tilmaamaya in ilaahay qofku uu rumeeyo ilaahay uu caabudo cidda allah subxaana watacaala ka sokaysana cibaadadooda waa inuu ka kufriyo wey macnaa inuu diido oonu ogolaan waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa inay dhici karto qofku isagoo laa ilaaha ila allah yidhi inaan laga helin shardiga kaloo ah alkufru bima yucbad min duuni illah labadaasi qof waa ku kulmi karan qof laa ilaaha ila allah leh haddana makhluuqaadka qaarkood cibaado u ogol walow cibaadoba isagu yaanu ku magacaabina magacyo kalaha u bixiye kaasina inaanu ahayn muwaxidkii dhiiggiisa iyo maalkiisa uu muxaramka ahaa ayaa xadiidku uu tilmaamaya waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamaya alxukm fi dunya cala aahir adduunyada intan la joogo aakhira ayaa laabaha lasoo bandhigi doona waxa ku jira laakiin adduunyada inta la joogo qofka waxaa lagu xukum siinayaa uun waxa uu muujisto saa awgeed baa rasuulku yihi waxisaabuhu cala allahi caza wajal haddii wax kale u qarsoon yihiin waxaa kaloo laga qaadanaya qofka muslimka ee muwaxidka dhiiggiisa iyo maalkiisuba inuu yahay macsuum dhiiggiisana lama daadin karo xoolihiisana lama qaadi karo ila bixaqi lislaam se xadiid ibnu cumar fi saxiixayn uu tusiyey qaala washarxa washarxu hadihi tarjama ama washaraxa waxaa sharaxay hadihi tarjama baabkan baabkana baabu tafsiir altawxiid wa shahaadati an laa ilaha ila allah waxaa sharaxaya maa bacdaha waxa ka dambeeya min alabwaabi ah abwaabta waxa weeyaan soo socota ayaa waxaa ku iman doonta tafaasiishii waxa weeyaan shirkiga iyo tafaasiishii tawxiidka markaasi mujmala ama si kooban ayuu baabkani laa ilaha ila allah iyo tawxiidka macnihiisa u tilmaamay laakiin abwaabta ka dambaysa ayaa insha allahu tacaala kala dhigdhigi doonta maxaa tawxiida maxaase shirkiga ah. qaala fiihi masaa'il fiihi waxaa ku sugan baabkan akbaru lmasaa'ili masaa-isha tii u weyneyd wa ahamuhaa una muhimsanayd wa wahiya masaladaas waa tafsiiru tawxiidi tawxiidka macnihiisa tafsiru shahaada iyo shahaadada macnaheedu shahaadata an laa ilaha ila allah oo inuu tawxiidka macnihiisu uu yahay laba arrimood isbaat luluhiyati lilah walbara'atu mima siwa allah walkufru bima yucbad min duni illah ilahay in macbuudnimo loo ogolaado cidda ilaahay ka sokaysana aan cibaado waxba looga ogolaan laa ictiqaadan walaa camalan walaa qawlan oo ay tahay laga maarmaan tawxiidka labadaas inay ku kulmaan ilaahay oo xaqiisa loo sugo iyo cidda ilaahay ka sokayso oo xaqa ilaahay loo diido wa wabayanaha wuu caddeeyey biumuurin buu ku caddeeyey tafsiiru tawxiid iyo tafsiru shahaada waadixatin arrimo cad macnaa wuxuu sheegay arrimo cad oo tawxiidka fasiraya iyo shahaadatu an laa ilaha illa allah minhaa waxaa kamid ah aayat lisra bayana fiiha wuxuu ku caddeeyey aradda radinta cala lmushrikiin mushrikiintii ilaahay uu radiyey alladiina kuwaasoo yadcuuna asaalixiina dad saalixiina baryi jiray fa fiiha waxaa ku sugan bayaanu caddayn la caddaynayo anna haada arrinkaas dadka saalixiinta in la baryo ee dhintay ama kuwa maqan ama kuwa noolbo la weydiisto wax ilaahay inuu qaban karo huwa shirkul akbaro oo arrintaasi shirkigii weyneed inay tahay oo markaa qofku hadduu ilaahay subxaana watacaala uu leeyahy waan rumaysanahay laa ilaha ila allahna uu ku dhawaaqayo laakiin uu baryaayo makhluuqaad dhintay ama kuwa ka maqan amaba se kuwo noolba uu weydiisanayo wax ilaahay mooyaane cid kale aanay qaban karin waxa uu ku dhacay shirkigii weynaa miladiiyo diinta lagaga baxayay inuu yahay ayaa aayaddaasi caddaysay marka aayaddu laa ilaha ila allahna waa fasiraysaa iyo tawxiidka oo sida ay u fasiraysaana waxay tahay ciddii cibaado ilaahay cidaanayn u leexisay ilaahay subxaana watacaala waa radiyey inay mushrikiin yihiin baanu tilmaamay wa minhaa waxaa ka mida aayatu bara bayana fiiha wuxuu ku caddeeyey ana ahla alkitaab itakaduu inay ka dhigteen axbaarahum culimadoodii wa ruhbaanahum cubbaaddoodii arbaaban rabbiye inay ka dhigteen min duuni illah oo sida rabbiya uga dhigteenna may odhan waa rabbigii na abuuray ama na arsaaqaye ama na lahaa ama caalamka maamulay ee xaqii ah xalaaleynta iyo xaaraamtimeynta culimmadooda siiyeen sidaasi ayaana mushrikiin ku noqdeen taasina waxa ay tilmaamaysaa inay tawxiidka kamid tahay ictiqaad ana ataxliila wataxriima lilah xalaaleynta iyo xaaraantimeynta inuu ilahay xaq u leeyahy wa ana man ictaqada ana ligayr illahi xaqu ataxliili wataxriim falaysa bimuuxid bal huwa mushrik qofka ictiqaada cid aan allah ahayni inay wax xalaaleyn karto ama ay xaaraantimeyn karto muwaxid maaha kaas waa mushrik marka shirkigoodu waxaa shirku aaca wabayana wuxuu caddeeyey oo aayadda ilaahay uu ku caddeeyey biannahum lam yu'maruu inaan la amrin ilaa bi an yacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaaha waaxida ilaaha qura inay caabudaan maca ana tafsiiraha iyadoo aayaddaa tafsiirkeedu uu yahay alladii tafsiirkaasi oo laa ishkaala fiihi aanu wax ishkaali ku jirin in rabbi yeelashada ay culimadii rabbi ka yeesheen macnaheedu yahay taacatu alculamaa culimadii inay adeeceen iyo walcubbaad cubaaddii fi lmacsiyati ay ku adeeceen laa ducaahum iyaahum inay caabudeen ama inay baryeen maaha aayadda macnaha looga jeeda marka ataacatu bitaxliili waataxriim inay shirki tahay bay haddu cadaynaysa hataa yaanu caabudin yaanu utukanin yaanu baryin yaanu usujuudin hadduu ictiqaado inuu waxna uxalaalayn karo waxna ka xaaraantimayn karo ciddaasi rabbi ayaa u ka dhigtay waanu caabuday qaala wa waxaa ka mida qowl lkhaliil calayhi asalaam qowlka uu yihi khaliil raxmaan waa ibraahim lilkufaari kuwii gaaladaha uu ku yihi inanii baraaun mima tacbuduun beri ayaan ka ahay waxaad caabudaysaan ila aladii fataranii allah ayaa abuuray mooyaane ee khalaqani oo uu abuuray yastaxiqu alcibaadata minii cibaada ayuu iga mutaysay fastatnaa wuxuu ka soo reebay min almacbuudiin kuwii la caabudayey rabbahu buu ka soo reebay wax allaale waxaad caabudaan oo dhan beri baan ka ahay buuli ilaa rabbigay iyo mooyaane taasina sida darsigii shalay aynu ku tilmaanay waxa ay tilmaamaysaa laba arrimood alamru alawal inay ilaahayna caabudi jireen cid kalena ay caabudi jireen qofkuna isagoo ilaahay caabudaaya mar hadduu cibaadaadka wax kamida ah cid kale u leexiyo inuu yahay mushrik ay tahay in laga bari noqdo isaga iyo ficilkiisaba ayaa aayaddu tilmaamaysa waxaa kaloo aayaddu ay tilmaamaysaa kuwaas inay caabudi jireen ilaahay subxaana wa tacaala laakiin maadaama aana ilaahay cibaadada u gooni yeeli jirin ee makhluuqaad kalena cibaadadae wax ka siin jireen cibaadada ilaahay caabudayeen waxay noqotay biyo cildhaanshay foosta gulla nin dhaaminaya mana asixi lagamana aqbalin leanna waa cibaado aan tawxiid ku dhisnay wadakara wuxuu sheegay subxaanahu ana hadihi albara'a beri noqoshada uu ka beri noqday nabiy llaahi ibraahim kuwa ilaahay cid aanayn caabudayey ilaahayna caabuday wa haadihi almuwaalaat iyo xidhiidhinta iyada ah ee uu xidhiidhinayo cidda ilaah qura caabudaysa hiyo tafsiru shahaadati an laa ilaha ila allah oo inuu qofku ka beri noqdo macbuudaadka ilaahay ka sokeeya waa bara'a ilaahay oo qura inuu caabudaano waa muwaalaad marka laa ilaaha illaa macnaheeda iyo tafsiirkeeduna waa intaas waa inaad ilaahayna caabuddo cidda ka sokaysa cibaado loo leexinayana aad ka beri noqoto fa qaala wuxuu yihi ilaahay wajacalaha wuxuu ka yeelay ibraahim kelimatan buu ka dhigay baaqiyatan ku hadhay ama baaqi ku ah fii caqibihi duriyadiisa lacallahum yarjicuun markaa hadalkaa inanii baraaun mima tacbuduun ila aladii fataranii ayuu ilaahay tilmaamay inuu yahay kelmad uu nebi ibraahim duriyadiisii iyo tafiirtiisa uu uga tegey markaa kelmaddaasi waa maxay waa laa ilaha ila allah marka laa ilaha ila allah iyo inanii baraaun mima tacbuduuna ila aladii fataranii inay isla macno yihiin isku macno yihiin ayaa aayaddu waxa weeyaan ay tilmaamaysaa wa minhaa waxaa kamid a aayat lbaqara oo fi lkufaari gaaladii ka hadlaysay aladiina qaala allahu fiihim kuwaasoo ilaahay uhi wamaa hum bikhaarijiina minha oo aayadda ilaahay subxaana watacaala uu yihi wa min annaasi man yatakhidu min duni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illah dakara wuxuu sheegay anahum yuxibuuna inay jeclaayeen andaadahum kuwa ilaahay ay la maseynayeen ka xubillah sida ilaahay ay u jecel yihiin fadalla waxay tu arrintaasi waxayna tusinaysaa calaa anahum iyagu yuxibuuna allah ilahay inay jeclaayeen xuban cadiiman jacayl weyn walan yudkilhum fi lislaam lakin xubigaa ilahay ay u hayeen islaamnimada ma soo gelin limaada leanna xubu a xubi khaalisa baanu ahayn oo ilaahayna waa jeclaayeen macbuudaad kalena waxay u jeclaayeen sida ilaahay u jecel yihin marka waxay ku dhaceen waxaa loo yaqaano shirkulmaxaba oo ilaahay iyo makhluuq bay ka dhaxaysiiyeen maxabadii ay ahayd inay ilaahay u gooni yeelaan oo ilaahay subxaana watacaala ay u khaalis yeelaan marka taasina waxay tusinaysaa qofku hadduu ilaahay caabudaayo oo ilaahay uu jecel yahay oo ilaahay uu weynaynayo laakiin ikhlaasku uu ka maqan yahay oo intaaba aanu ilaahay u gooni yeelahayn ee cid kale wax uu uga ogol yahay inaanu intaa saa muslim ku noqonahay fakayfa sidee buu noqonayaa biman axabba qofka jeclaaday annidda ka ilaahay uu la masaynayo akbara min xub illah jacaylka ilaahay uu hayo mid ka weyn anaa kii simay maxabadii makhluuqa iyo maxabadii khaaliqa ah. ayaa la tilmaamay naarta inuu gelayo o uu ku waarayo maxabada ilaahay uu jecelyana inaan waxba u tarahayn bal maxaad u malaynaysaa ka makhluuqa maxabada u hayaa ay ka badan tahay ta khaaliqa u hayo wa kayfa sidee buu noqonayaa biman mid lam yuxiba aan jeclaan ila nidda kanuu ilaahay la masaynayo mooyaane waxdahu kelidii oo walam yuxib allaha ilaahay ba aan jeclaan manaa saddexduba shirki bay ku jiraan ka ilaahay iyo makhluuqa isku si u jeclaaday iyo ka maxabada makhluuqa ka ziyaadiyey ama maxabada makhluuqa u haya ay ka weyn tahay ta uu hayo ilaahay iyo ka makhluuqa un jeclaaday ilaahay aan jeclaan saddexduba shirki ayay ku jiraan shirkigooduna waa sii kala dardaran yahay manaa bacduhu ashad min bacd marka aaddu waxay tilmaamaysaa oo mualifku baabka ugu keenay inuu tawxiidka macnihiisa uu yahay in ilaahay subxaanahu watacaala makhluuqa sinaba aan loola masayn xaq uu khaaliqu leeyahayna marnaba makhluuqa aan loo leexin haddii lala maseeyo ama xaqiisii makhluuq loo leexiyana inay shirki noqonayso iyo tawxiid la-aan qadiyadda markaa maxabadu aynu tilmaano waa inoo iman doontaa wa minhaa waxaa ka mida qowluhu sala allahu aleyh wasalam qowlka rasuulku yihi man qaala laa ilaha ila allah wakafara bima yucbadu min duni illah xaruma maaluh wa damuhu wa xisaabuhu cala allah wa hada xadiidkani min acdami ma waxyaabaha u waaweyn buu ka mid yahay yubayinu cabeynaya macna laa ilaha ila allah fainahu lam yajcal kama dhigin rasuulku atalafuda biha dhawaaqa kelmadan lagu dhawaaqo ee qofku afka uu ka yidhaahdo caasiman lildami waalmaal mid ilaalinaysa qofka dhiiggiisa iyo maalkiisa oo qofku dhawaaq kelmadan afka uu kaga dhawaaqay oo qura ku noqon maayo muwaxid dhiiggiisu macsuum yahay iyo maalkiisu bal walaa macrifata macnaha macnaheeda in la gartana kama dhigin maca lafdiha iyadoo ku dhawaaqeeduna uu la jiro ama uu la socdo mid qofka dhiiggiisa iyo maalkiisa ilaalinaysa kama dhigin oo hadduu qofku laa ilaha illaa afka kaga dhawaaqo macnaheedana uu garanaayo intaasi oo qura muwaxid ku noqon maayo macsuuma dam walmaal bal walal iqraara bidalika in la ictiqaado macnaheedana kama dhigin mid maalkiiyo dhiigga ilaalinaysa oo hadduu ku dhawaaqo macnaheedii uu garanayo oo macnaheeda uu ictiqaadsan yahay muwaxid noqon maayo macsuuma dam walmaal bal walaa kownahu ahaanshihiisuna kama dhigin laa yadcuu ila allah ilahay maana cid kale aanu baryahayn waxdahu kelidii xaalow yahay laa shariika low cidi aan waxba la wadaagin oo hadduu laa ilaha ila allah ku dhawaaqo oo macnaheeda uu garto oo macnaheeda uu qinuu ictiqaado oo ilaahay cid aan ahayn aanu caabud ahayn isagu weli muwaxid ma aha weli waxba hadhay shardi baa weliba qal bal laa yaxrumu maaluhu maalkiisu noqon maayo mid ilaa shan oo xaaraan dadka kale ka ah wa damuhu dhiiggiisuna mid ilaasho noqon maayo xataa yudiifa ilaa dalika ilaa intaa uu ku daro alkufra kufri uu ka kufriyo bimaa yucbad waxaa la caabudo min duuni illahi ilaahay sokadii waa ka yidhi wa kafara bima yucbadu min duuni illah oo hadduu saddexda arrimood hore la yimaado isagoo ku dhawaaqay oo macnaheedii gartay oo macnaheedii ictiqaaday ta afraadna ku daro oo ilaahay mooyaane cid kale isagoo aanu caabudin muwaxid noqon maayo ilaa intaa uu ku daro inuu diido oo uu inkiro oo uu ictiqaado inay baadil tahay cibaadada ilaahay cidaana loo leexiyo hadduu isagu laa ilaha ila allah afka ka leeyahay oo macnaheeda uu garanayo oo qalbiga uu ka ictiqaadsan yahay oo ilaahay cidaana cibaado aanu u leexin laakiin uu ictiqaadsan yahay kuwa cibaadaadka cidaan ilaahayn u leexiyey inay iska saxsan yihiin iyaguna oo arrin la samayn kara arrintaasina ay tahay walow isagu yaanu samaynbe oo arrintaasi uu ogol yahay muwaxid maaha waa mushrik wey waayo tawxiidka qeybtii horun buu hayaa tawxiidkasoo laba qaybood kamuu koobnayn laa ilaaha iyo ila allah ila allah unbuu hayaa ninkan ee maxaa ka maqan laa ilaahadii hore ayaa ka maqan tawxiidku wuxuu ka koobnaa nafyi iyo ibaat ibaat alcibaada lilah ilahay in cibaado loo sugo marka dhawaaqanu laa ilaha illah ku dhawaaqay iyo ictiqaadkanu macnaheedii ictiqaaday iyo garashadu macnaheedii gartay iyo inuu isagu ilaahay oo qura uu caabudaa waa isbaatkii un maxaa ka maqan qaybtii labaadee nafyiga ahayd oo ah nafyu lcibaadati cama siwa allah in cibaado laga anfiyo loo diido cidda ilahay ka soo hanta oo ictiqaada loogu didada ictiqaada inaani xaqu lahayn haddii la caabudana ay baatil tahay oo camalan loogu diido adigu aanad cibaadadii cid aan ilahayn aanad u leexin qawlanna loogu diido nacam taasina waxay tusinaysaa maanta waxaa jira dad iyagu aan ahayn asxaabu qubuur cubaadu qubuur iyagu aan ahayn laakin kuwa cubaadulqubuurka waxa ay samaynayaan barakaynaya ama u arka inay tahay shay iska caadiya oo laga yaaba marka qaarkood inay magacyo kale u bixiyaan maray idhahdaan markay kuwa dhintay carruur weydiisanayaan tawakul bay uga jeedaan waxaanay u qalayaan waa iska min baabi tasaduq iyo oo sadaqadaysi baa looga jeedaayo kuwaasi walow iyagu yaani shirki samayne waxay mushrikiin ku noqonayaan waxaan laga helin shardigaa ah wa kafara bima yucbad min duuni illah faman yakfur wa yumin billah labadaas ma kala hadhayaan haddaad tiraa ana nacam aliimaanu billahi baan la imanaya oo alkufru bitaaguut aanad ku darin muwaxid ma fain shaka hadduu ka shakiyo aw tawaqafa ama uu ka istaago haddaba wallahi anu waan ka shakisnay waxaas dadkaasi ay samaynayaan ma shirki amse shirki maaha ma la bari karaa dadka dhintay gurmad ma la weydiisan karaa tinka wax loo qali karaa waan ka shakisanay ama anigu waan ilaahay addoomaha ilaahoodaan u daynaya anigu arrintaa waxba ka odhan maayo ilaahay baa ooguxanay samaynaya wuxuu yahay oo uu ka tawaqufo lam yaxrum maaluhu walaa damu dhiiggiisa iyo maalkiisa toona xaaraan noqon maayo fa yaa lahaa min mas'alatin allah masaladee weeye mas'aladu ma acdamahaa maxaa ka weyn oo ajalahaa ka sharaf badan wa yaa lahu min bayaanin alla caddayntu weyna maa awdaxahu maxaa ka cad caddayntan waxujatin ay wayaa lahu min xujatin ma aqtacaha lilmunaazi maxaa ka jaritaan og qofka waxa weeyaan shirkiga iyo baadilka u doodaya oo bimacnaa odhanaya anuu ma samaynayo laakiin dadka addoomaha ilahay ilahay baan u daynaya anigu shirki bay samaynayaan iyo waxaas waa shirki iyo midna odhan maayo marka hadi waa masalo muhima jidda qofka aan masaladaa fahma fahmin lam yafham itawxiid laa ilaha illa allah macnaheeda muu fahmin laa ilaaha iyo ila allah labadaasi ka kooban ka aan taa fahmin ila allahu ayuun buu haystaa oo laa ilaaha ayaa maqan laa ilaha ila allahuna waxba tari mayso ilaa labadaa laysku daro laa ilaaha iyo ila allahu lafdan wa macnan waictiqaadan hadal ahaan in laysugu daro la israaciyo laa ilaaha ila allah caqiid ahaanna laysugu daro nacam camalaadna laysugu daro qaala baabun min ashirki shirkiga waxaa kamida ah lubsu lxalqa in la xidho baraarugti iyo waxyaabaha lamid oo ah. alxalqa waxa laha kullu shayin mustadiin shay kastoo saa u wareegsan baa la haha xalqa iyo walkhayti in la xidho duntii ama xadhig iyo waxa lamida iyo wa iyo waxyaabaha kale ee lamida hadday doone wax kalea ka samayn sida hargihii oo kale harag neef laga jaray ama harag waraabo laga jaray lirafci lbalaa iyadoo loo xidhayo si balaayada qofka haysta dhibka qofka haysta si loo kar qaado aw dafci amata kusoo socota si looga difaaco marka mintani waa tabciidiya min ashirki oo shirkigu dee intan kuma urursane intani shirkiga ayay kamid tahay oo shirkiga waxaa ka mid a qofku inuu xidho baraarug ama inuu xidho maro ama inuu xidho harag ama inuu xidho silsilad iyo wax a isagoo sababta u xidhanaya ay tahay balaayo dhibaato haysata si looga kor qaado ama mid ku soo socota si ay waxyaabahan ay uga celiyaan laa shaka walaa reebtaasi inay shirki tahay waxaa ku jira ictiqaadu nafs fii gayr illah inuu qofku ictiqaaday in ilaahay cidaan aan hayn ay tar keeni karto ama waxyeello ay qofka ka dulqaadi karto ama mid soo socota inay ka difaaci karto laakiin shirkigu markaa marna wuxuu noqonayaa shirki akbara buu noqonayaa marna wuxuu noqonayaa shirki asqara oo hadduu ictiqaado baraarugtan u xidhay ama maradan qabriga laga soo dulqaaday waxaad arkaysaa qubuurta qaarkood oo geed ku dul yaalla maryo laga buuxiyey qofkii soo maraa maradaas in yar ka jeexda isagoo aaminsan maradaasi calalka halkaa uu ka soo qaaday inuu barako uu leeyahay oo waxtar uu leeyahy waxyeelana uu celin karo dadka qaarkood ba xayawaanaadka qaarkood haragooda goosta deetana isku xidha iyagoo aaminsan inuu inuu isha celinayo waxaa lamida ah waxaan dumarku ay qaataan markay umulaane lagu tilmaamo wegerka mise gabadhaa in eh, jinka wegerkaasi uu ka celinayo marka haddii la ictiqaado in shaygaa laftiisa uu sidiisa waxtar u leeyahy oo balaayada soo socotana uu dabaalayo ta ta ta ta joogtana uu rafcinayo oo uu kor yeelayo taasi waa shirki akbar wey waa shirki weyn oo gaalnimo iyo kufriya waayo sifada noocaasi ilaah qura ayaa leh subxaana watacaala hadduu ictiqaado sheegu inuu arrimahan sabab u yahay wuxuli waan ogay ilaahay baa dhibaatada heesta iyo kor qaadi kara ta soo socotana ilahay isaga ayaa ayuun baa celin kara laakiin in baraarugtaa la xidho amaba se maradaa yar ama wegar gabadhu inay qaadato ama waxa weeyaan guriga in gaadhiga kab laga laalaadiyo ama maro madow ama gurigaba waxay sabab u tahay ishay celisaa iyo jinka iyo waxyaabahaas oo sabab bay u tahay ale taa lafteedu waa shirki laakiin waa shirki asqar oo maxay shirki unoqotay taasina liannahu jacala maa laysa bisababin sharciyin walaa qadariyin sababa waxaanu sharcigu sabab ku sheegin yacna bitajribana aan lagu ogaano cuqaladu aanay tajriba ahaan ku ogaan ayuu sabab uu ka dhigay wa musabib asbaabna waa ilaahay subxaana watacaala adigu xaq uma lihid inaad shay sabab aad ka dhigto haddaad shay sabab ka dhigto xaqii ilahay baad boobto ilahay unbaa shay shay sabab uga dhiga oo sharciga inoogu sheega amaba se qadarka ayaa inoo muujiya inuu shaygani shaygan sabab uu yahay marka qofka waxaan sabab in sabab ka dhigaa shirki buu ku dhacay waana shirki asqar bay ahlucilmigu ku tilmaamay wuxu uhi imam sacdi raximah llah walaa budda min macrifati halaathati umuur fi lasbaab baabka asbaabta marka laga hadlayo saddex arrimood in la garto ayaa muhima alawal an laa yajcala minha sababan ila ma sabata anahu sababun sharcan aw qadaran shay aduu sabab kama dhigi kartid haddaan haddaanu sharcigu sabab ku sheegin ama aan bitajriba lagu ogaan sheegayn inuu sabab yahay oo imiga gabadhu inay wegar qaadato shareecadu may odhan dee jinkay ka celinayso arrintaas amaba se iyo durada sharcigu muu sheegin wax bitajriba lagu ogaadayna maaha oo imisa ayaa mid wagar weyn qaadatay timberberay oo ili ay ku dhacdo musiiba waxa weeyaan ay haleesho bal shareecadu sabab kale ayay sheegto sababta kale waa maxay oo qofku inuu adkaarta sharciga u laazimo acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari ma khalaq bismi illahi aladi laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsama wahuwa asamiicu alcaliim caruurtiisa inuu tacwiid u sameeyo sida rasuulku kaana yucawid xasanan waxuseyn ilmi yaraa inuu ku idhaahdo uciiduka bikalimaati illahi taammaati min kuli shayطaanin wahaama wamin kuli caynin laama marka asbaabta sharciga ah inta laga tegey ayaa qoryaha qalaalan lagu wareero laisleeyahy qoryaha qalaalan baa wax celinay oo dhib qaadaya taagan ama mid soo socota difaacay markaa shay shareecadu ay sabab ku sheegtay ama bitajriba inuu sababiya lagu ogaado meena shay kale sabab laguma tilmaami karo qofka ku tilmaamana shirkul asqar buu ku dhaxda qofku waa inaanu ictimaadin sababta bal yactamid calaa musabibiha wa muqadiriha ashyaadii shareecadu sabab ku sheegtay ama bitajriba lagu ogaado inay sabab tahay oo dee cunitaanku wuxuu sabab u yahay in gaajada uu kaa biiyo cabitaankuna wuxuu sabab u yahay in haraad kaa biiyo marka ashyaada sababta asbaabta ah waa inaanad iyada lafteeda cuskan ee ciddaad cuskanaysa waa inay noqoto allihii sabab ka dhigay oo ad ictiqaado shaygan inuu sabab u yahay laakiin cidda shaygan qabanaysa qadartay inuu yahay allah subxana watacaala oo iyadoo sababta jirta hadduu doono ilaahay subxana watacaala inuu asarkii raadkiiba uu ka qaadayo oo aki ilaahay subxana tacaala dabkii nebi ibraahim lagu tuuray dabku wuxuu sabab u yahay inu wax gubo soo ma laakiin maaha khaasiyo isagu uu iska leeyahay oo isagu uu iska wato ee ilaahay baa ayaa subxaana wa tacaala awoodda iyo raadkaa u yeelay oo ilaahay markuu doono ayuu ka siibaya waa kii dabkii nebi ibraahim lagu tuuray ilaahay subxaana wa tacaala ka siibay waxgubistii marka asbaabta sharciga ama qadariga adoo ictiqaadsan haddana waa inaad ictiqaadda inay sababun tahay oo aanad iyada cuskan oonad iyadoo qura isku hadlayn ee ilaahay aada cuskatood ilahay isku hadlayn oo aada ogaato asbaabtu inkastoo ay awood leedahay iyo weyni inay qadaa allah wa qadarahu ay ku xidhan tahay laa khuruuja laha canha dadkuna waxa weeyaan fii baabil asbaab waxay ugu qaybsameen laba daraf iyo wasat qolayn asbaabtaba diiday min ahli albidac aladiina yunkiruuna alasbaab waxaana qowlkaasi uu ku dhisayay nafyu xikmat illah jabriyada iyo ashcariyada madhabka aaminsan waxay ku dabku waxba ma gubo haddaa maxaa wax gubaya markaad u dhawaaton baad iska gubanaysaan wax ku gubaya la garan maayo oo waxa weeyaan dhagaxa quraaradda lagu dhuftay isagaa quraaradda tebiyaha odhanin haddaa maxaan idhaahdaa quraaraddu waxay jabtay cinda liltiqaadi alxajar markay dhagaxa ay kulmeen unbay iska jabtay hadaad tira dhagaxaa jabiyey waxa weeyaan shirki baad ku dhacda hada hayru saxiix nafyu lasbaab in asbaabta la diidaa waa bail qowlka kalena waa qolada odhanaysa ama guluwi ay ku samaynaysa fi isbaati alasbaab oo waxaan sabab ahayn laa sharcan walaa qadaran ayay sabab ka dhigayaan oo waxa khuraafiyiintu ay ku wareegaan ciid meel laga soo qaaday iyo maro laga soo jeexay meel iyo weger iyo baraarug yar iyo harag waraabo iyo waxa noocaasoo sharciga iyo qadarku midna aanu sabab ku sheegin bay asbaab ka dhigaya yakluud fi lasbaab oo mucaamat alkhuraafiyiin min asuufiya wa naxwi qolada wasadkiina waa man yuuminu bilasbaab wataafiira inay asbaabi jirto ilaahay shay walba sabab uu yeelay asbaabtuna ay raad leedahay ayay rumaysan yihin waa ahlu sunna waljamaca laakiin waxaanay shareecadu sabab ku sheegin ama aan qadaran inuu sabab yahay aan u sugnaan sabab kuma sheegaan maca dalika asbaabtu inay tahay mid sideeda u madax bannaano waxay doonto fali karta ma aaminsana ee asbaabtu ilahay qadiyiisa iyo qadarkiisa inaanay ka baxayn bay aaminsan yihin walidalika laa yactimiduuna calayha ictimaadan kuliyan qaala waqawli illahi tacala ilah uhi qul waxaa tidhi afaraaytum ka warraba ma tadcuuna waxaanad baryaysaan min duuni illahi ilaahay sokadi in araadaniy allahu hadduu ilaahay ila doono bidurin dhib hal huna iyagu miyay yihiin kaashifaatu durihi dhibkaa ilaahay subxaana watacaala uu ila doonay kuwa iga dulqaadi kara miyay yihiin maxaa aayadda dhamaystirkeeduu yahay aw araadanii biraxma hal huna mumsikaatu raxmati qul xasbiya allah calayhi yatawakkal almutawakiluun haddii ilaahay naxariis iyo wanaag uu ila doonana ilaahay naxariistaa uu ila doonay kuwa qabanaya miyay yihiin hor istaagi kara anigu kuwa isku hadlayn maayo ilaahay baan isku hadlaynaya ilaahay baa igu filan ilaahayna ha tala saartaan cidda inay cid tala saarato doonaysa marka waxaad isweydiin kartaa waxaa laga hadlaayay xirashada baraarugta iyo khaydka iyo dunta iyo waxyaabahaasi inay yihiin shirki lirafci lbalaa dafci haddii loo xido marka aayaddan halkeebay baabka ka khusaysaa baad isweydiin kartaa waxay leyihin aimadu raxmatullaahi calayhim kuwaasi waxay caabudi jireen makhluuqaad kuwa nool iyo kuwa jamaadaadaba marka ilaahay wuxuu u tilmaamay makhluuqaadkaasi inaanay cibaado mutaysan sababta aanay u mutaysanina waxa weeyaan liana adura wanafca laysa biaydiihim kuwanaad caabudaysaan waxtar iyo waxyeelo gacanta kuma hayaan wa ka qaacida caama fi sharc man laa yamliku nafca wadura laa yastaxiqu lcibaada mid aan waxtar iyo waxyeelahayni in la caabudo isaga la baryo loo gowraco loo dawaafo oo loo nadiro ma mutaysan saas qaacidadaas ayaa aayaddu ay taqriirinaysaa marka waxa uu leeyahy sheekh sulaymaan ala shaykh lubs alxalqati walkhayt lirafci lbala kalaalihati albatila almadkuura fi laaya manaa baraarugtan la xidhanaya iyo maradan iyo waa baatil waana shirki shirki baatil ay u ahayd ilaahyadii kuwaasi ay caabudi jireen ama ay beryi jireen waa looga qiyaas qaadanaya oo sidee looga qiyaas qaadanaya waxaa looga qiyaas qaadanayaa aalihadaasi cibaadadoodu maxay baatil ay unoqotay iyo in barakiya khayr laga raadiyaa lanna laa tamliku nafcan walaa duran sidaas oo kale alxalqa walkhayt laa tajlibu nafcan walaa tadfacu duran wanaagna ma soo jiidi karto dhibna ma riixi karto wuxuu leeyahy kalaalihati albatil almadkuura fi laaya laa tamliku nafcan walaa duran qala sheekh cabdiraxman ibn xasan hadihi alaaya wa amhaaluha tubطil tacaluqa alqalbi bigayr illah fi jalbi nafcin aw dafci durin wa ana dalika shirku billah aayadani waxa ay burinaysaa qalbigu inuu ku tacalluqo cidaan ilaahay ahayn oo qofku dee uu aamino cidaan ilaahayn inay wax tar soo jiidi karto ama waxyeelle ay difaaci karto waxaana aayaddu caddaynaysa inay shirki tahay hadduu qalbigu ku tacalluqo cidaan ilaahay ahayn oo aamino inay ciddaasi keeni karto wanaag ama dhibaato inay difaaci karto waqala jaarullah adilaalatu min alaaya anahu laa farqa bayna ictiqaadi almushrikiina fi alasnaam aw ilictiqaadi fi lkhuyuuti wa naxwiha mima yafcaluhu ljuhaad wa ana dalika kulh baطil لana allah huwa lmunfarid bالnafci wالdur aayaddu waxay tusinaysaa ictiqaadka mushrikiintu ay ka aaminsanaayeen asnaamta oo ahaa inay balaayo soo socota ay difaacaan ama mid joogta inay rafciyaan oo ay kor yeelaan iyo ictiqaadka dadka qaarkood ay ka aamineen baraarugahan ay xidhanayaan iyo weberkan iyo hargahan iyo maryahan wax farqi uma dhexeeyo labada ictiqaad waa isku mid waayo mid waliba labada ictiqaad kamida xaqiiqadiisu waxay tahay in la aamino la ictiqaado cidaan aan ilaahay ahayn inay nafci keeni karto cidaan aan ilaahay ahayn inay dhibaato kor yeeli karto ama mid soo socota ay difaaci karto ilaahay baana ah subxaana watacaala kale kelida ah inuu wax wax fiican oo waxtar la keeno dhibka waxaa la idhahana ilaahay baa qadara ilaahay baana qaadi kara difaacina kara marka aadda waxay tilmaamaysaa shirkiga baabilnimadiisa waayo mid kasta oo ilaahay sokadii cibaado la siiyey laa yamliku duran walaa nafcan licaabidi kaa caabudaya waxbana uma tari karo waxbana ma yeeli karo dhibaatana kama kor qaadi karo wa fiiha isbaatu sifati liraada lilah in araadaniy allahu bidurin ilahay sifatuliraada inuu ku sifaystay aada u tilmaamayso wa fiiha wujubu اlictimaadi cala allah inay waajib tahay inuu qofku ilaahay o qura isku haleeyo oo ilaahay u cuskado caleyhi yatawakal almutawakiluun wa fiiha ayضa sanau rabbi cala almutawakiliin ammaan uu ilaahay ammaanayo kuwa kelidii tala saarta wa fiiha mashruuciyatu munaadarati lmushrikiina liibaali shirk mushrikiinta in lala doodi karo oo lala munaadaroon karo si shirkigooda loo buriyo ayaa laga qaadanayaa aayadda qul afara'aytu ma tadcuuna min duuni illah waa munaadara iyo dood can cimran ibni xusayni radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam ra'aa wuxuu arkay rajula nin fii yadihi gacantiisa xalqatun baraarugu ay ku xidhan tahay min sufrin naxaas laga sameeyey faqaala wuxu uhi ma haadihi tani waa maxay oo istifaamtu ama waa lilinkaar ama waa lil istifsaalo bimacnaa rasuulku sala allahu alay wasalam ma ogeyn sababta uu xidhay ay lima labista haadi maxaad waxaan u xidhan qaala wuxuu ihi min alwaahina ay labistuhaa min alwaahina waxaan ka xidhay xanuunka la idhaha alwaahina xanuunkaasi ayaa i haya oo alwaahina wuxuu leeyahay abu sucaadaat ibnulasiir waa cirqun oo ya'kudu fi lmankib wa fi lyadi kulliha waa xidid garabka ilaa gacanta qofka ka qabta hadiyo jiraala ragga ayuu ku dhacaa dumara kuma dhaco ayuu leeyahy markaa xidid halkaa garabka ilaa gacanta isku kay dherara ayaan baraarugtan ka xidhay buuri baraarugtan xididkaasi ayay wax ka taraysa fa qaala wuxu uhi injicha siib oo iska bixi fa innaha laa taziiduka kuu ziyaadin maysa ilaa wahnan ay e ilaa dacfan oo dacfi iyo wahni xagga qalbigaaga marka hore kugu ridaysaa oo laa shaka walaa rayb qofku cid aan allah subxaana watacaala ahayn hadduu waxtar ka raadiyo iyo waxyeelo inay ka difaacdo in arrintaasi ay ku ridayso macanaa dacfi qalbiga inay ku ridayso daciifa ayuu noqonaya dabeeto markuu qalbigiisu daciifo jirkiisuna waa daciifaya fainaka adigu law midtaha law mudta haddaad dhiman lahayd wahiya calayka iyadoo kugu xidhan ma aflaxta abadan weligaa maad liibaanteen rawaahu axmed bisanadin laa ba'sa bih ahlucilmiga qaarkood marka xadiidka sanadkiisa waa ka hadlaan waa min ariiq mubaarak ibni fudaala an imran an ilxasan can cimraan bn xusein mubaarakna waa mudalis waana cancaneeyey xadiidka wakadalika riwaayat lxasan albasri can cimran bn xusein inay munqaطica tahay bay tilmaamaan ahlu lcilmi bilxadiid lakin sheekhu waxa weeyaan xadiidka sanadkiisa saad aragta wuxuu leyahy bisanadi laa ba'sa bihi wakadalika waxa weeyaan alhaytami fi majmac azawaid wuxuu ku yihi isnaaduhu xasan waqad صaxaxahu alxaakim wawaafaqahu adahabi ayضa rasuulku inzicha buu ihi bixi inaha laa taziiduka ilaa wahn qaala sheekh fawzan fihi lmubaadara biizaalati madaahir shirki waana alinsaana laa yatawana fi tarki laa yatawana fii tarkihi muuqaalada shirkiga suulintooda waa in loo degdego oo aan loo kaadin wa istifsaalu lmufti biictibaari lmaqaasi qofka muftiga ahi intaanu fatwoon inuu istifsaal uu dalbo caddayn inuu dalbo iyo mas'alada xaqiiqadeeda in loo kashfiyo ayaa laga qaadanaya rasuulku intaanu sala allahu alay wasalam ninkan aanu ku inkirin wuxuu ku yihi mahaadi waa weydiiyey waxaa kaloo la qaadanaya ictibaaru lmaqaas qofka u xidha liziina inuu isku qurxiyo iyo qofka u xidha inay balaayo ka kor qaado ama mid soo socota inay ka difaaco dee isku xuku maqsadkiiyo niyada ayaana kala duday waxaa kaloo laga qaadanaya haddii munkarka suulintiisa hadal uu ku filan yahay inaan waxba gacan loola tegahayn inziha markuu rasuulku yidhi ninkii waa iska bixiyey markaa rasuulku gacanta ulama tegin waxaa laga qaadanaya dararka iyo dhibaatada shirki buu leeyahy fi dunya walaakhira dararkiisu fi dunya fainaha laa taziiduka ilaa wahna wafi laakhirana fainaka law mutta wahiya calayk ma aflaxta abada فيها كل أمر نهي عنه لا نفع فيه وإن نفع فضرره أكبر من نفعه shay kastoo shareecadu ay naga reebto ay noo diiday waxtar ma leh nafci ma leh hadduu nafci iyo waxtar leeyahayna nafcigiisa iyo waxtarkiisa waxaa ka badan dhibkiisa taasina shawaahid bay ku leedahay fi lqur'aan iyo fi sunna sida ribada iyo alxalif ilbayc muxuu rasuulku yidhi waa munfiqat lisilca mumxiqat lilbaraka wakadalika waxa weeyaan asu'aal min gayri xaaja qofka dadka barya wax weydiisanaya iyadoo baahi ku kaliftaari jirin waxaa kaloo markaa xadiidku uu tilmaamayaa shay inaan sabab laga dhigi karin aanay shareecadu sabab ku sheegin oo iminka baraarugta in la xidho ladhaa xididkay ka dawatay shareecadu ma sheegin sababtaas wakadalika maaha wax ku sugnaaday bitajriba waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa xidhashada la xidho baraarugtii waxyaabaa lamid ah si balaayo iyo dhibaato qofka haysta ay uga kor qaado oo mid soo socota ay uga difaacday inay shirki tahay fi ana alacmaala bilkhawaatiim waxaa laga qaadanaya camalka qofku halka uu ka kharimaamo uu ka hagaaga inay tahay khaatimada fa inaka law mutta wahiya calayk ma aflaxta abadan si ana nabiya laa yaclamu lgayb waxaa laga qaadanaya rasuulku inaanu geybka ogeyn haddii la idhaahdo istifaamtu waa waa lilistifsaal maa haadihi oo hadduu geybka ogiya maba weydiiyeen sababta u xidhay uu og yahay ee markiiba bixa ayuu odhan laha walow waxaa u sugan an cuqba bni caamirin marfuucan amed walow amed wuxuu axmed weriyey imaam axmed can cuqbata bni caamirin marfuucan man tacallaqa qofka ku tacalluqa tamiimatan qardhaas oo bimacnaa inay wax taraysa aamina falaa atama allaahu lahu ilaahay ujeedadiisa uma dhammaystiro oo bimacnaa nafcigii iyo waxtarkii inay keenayso uu ka aaminsanaa kama helo dhibaatada islaama kaa dulqaadaysana kama dulqaado habaarna waa noqon kartaa falaa tama allahu law ilaahay yaanu u dhamaystirin ujeedadiisa waman tacallaqa qofka ku tacalluqa ee inay waxtar leedahay aamina wadacatan wadacada markaa waxaa la idhaahdaa waxay ahlicilmu tamiina dhagaxaan laga soo qaado badda marka waxaana haleelada la idhaa wey ilaahay ugama tago ay laa taraka llahu fii dicatin wasukuun ilaahay subxaana watacaala kama dhigo mid ku sugan xasilooni iyo deganaansho bal wuxuu ka sii qaadaa qalaq iyo warwar iyo dhibaata iyo deganaansho la-aan buu kasii qaadaa marka xadiidkanna waa daciif oo khaalid ibn cubayd almucaafiri nin la idhaahdo oo lam yuwaiqu ilaa ibnu xibbaan ayaa sanadkiisa ku jira wafii riwaayati man tacalaqa tamiimatan qofka ku tacaluqa gardhaas faqad ashraka shirki buu sameeyey oo bimacnaa intuu iska laalaadiyo qalbigiisana ka laalaadiyo iyada iyadu isagay ka laalaadaa laakiin qalbigiisiibaa ka laalaada qardhaas dee wuxuu aaminsanyay inay waxtar leedahay ama inay dhibaato ka kor qaadi karto ama inay dhibaato ka celin karto marka hadi waa saxiixa hadan man tacalaqa tamiimata faqad ashraka shirkigisuna shirku akbar buu noqonaya hadduu aamino tamiimadu inay sideeda waxtar u leedo iyadu lafteedu ay waxtarto oo dhib ay celiso hadduu aamino inay sabab tahayna shirkigiisu wuxuu noqonayaa shirki asqara waayo shareecadu tacliiq atamaa'im kamay dhigin asbaab nafci iyo waxtar keenta ama dhibaato rafcisa kor yeesha ama mid soo socota dafci soo riixda walibn abi xaatimin waxa u sugnaaday can xudayfa anahu ra'a wuxuu arkay rajula nin buu arkay xudayf fiyadii gacantiisa khaytun uu ku xidhan yahay mara ay ku xidhan tahay ama duri oo min alxuma ee bisababi alxuma xumad awgeed uu xidhay aaminsa duntaa yar markuu xidho in xumaddu ay ka degayso ay ka qaboobayso faqatacahu xudayfa waa ka jaray watala wuxuu akriyay qawlahu wamaa yu'minu aktarhum billahi ila wahum mushrikuun marka daliishiga aayadda uu daliishadana wuxuu tilmaamayaa inuu arkayey oo uu qabay in la xidho waxa weeyaan dun ama maro oo la aamino inay dhibaato kor yeeleyso ama mid soo socota inay difaacayso inay shirki tahay marka afarkan waa dacfi baa sanadkiisa ku jira oo curwa ibnu zubayr ayaa ka warinaya xudayfa walaa yucrafu licurwa samaacun min xudayfa marka inqitaac baa sanadkiisa ku jira oo curwa xudayfa kama maqal qadiyadda markaa ku saabsan tamaaimta iyo qardhaasaha baabkan baabka ku xiga iyadu inoogu iman doonta laakiin baabkan isagu waxa uu ka hadlay in shay qofku waxa weeyaan uu xidho uu aaminsan yahay inuu waxtar leeyahay ama dhibaato uu difaaci karo ama mid haysta uu ka kor qaadi karo shaygaasoo ah shay shareecadu aanay arrimahaas sabab uga dhigin bitajribana aan lagu ogaan oo imika qofka madaxu xanuune barasitimool soo iibsadee liqa dee odhan mayna shirki baad ku dhacday waayo bitajriba ayaa lagu ogaaday inay madax xanuunka ama inay xanuun biyo tahay ayaa tajribe lagu ogaaday fiihi masaa'il alula altaqliidu adkaynta laysku adkeeyey fii libsi alxalqa xidhashada baraarugta iyo walkhayt iyo naxwihima limithli dalika loo xidho loo xidho lirafci lbalaa'i aw dafci aad baanay dadka ugu badanta arkaysa carruurta yaryar iyadoo baraaruga loo xidhay ama aleelooyinkaasi loo xidhay iyadoo dumarkii wagar loo dhiibay iyadoo waraabaha haragiisa wax yaroo laga soo jaray loo xidhay ay waxay kuleeyihin jinka ayaa ka baqda oo ka cararaya iyadoo guryaha wax laga laalaadiyey iyo dukaamadii iyo gawaadhidii oo laleeyahy ishay celinaysa shareecaduna ma sheegin ashyaadaas inay isha ay celiso markaa shirki bay noqonaysa athaaniyatu ana saxaabiya saxaabigu low maata hadduu dhimo la waya caleyh iyadoy ku xidhantay baraarugtaasi ma aflaxa ma liibaaneen oo wuxuu doonaya ma heleen wuxuu ka baqayana kama badbaadeen fiihi shaahidun baa markaa ku sugan markhaati baa ugu sugan likalaami saxaaba hadalka saxaabada oo markhaati furaya saxaabadu ay yidhaahdeen ana shirka alasqar shirkiga yari akbaru min alkabaayir dembiyada waaweyn waa ka weyn yahay oo isagoon gaalnimo ahayn shirkul asqar haddana kabaairta kale waa ka weyn yahay waxaa laga qaadan karaa cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu wuxuu yihi la axlifa billahi kaadiban axabu ilaya min an axlifa bigayrihi saadiqan inaan ilaahay ku dhaarto anigoo been sheegaya ayaa ii dhaanta inaan ku dhaarto cidaan ilaahay ahayn anigoo run sheegaya haddaan ilaahay ku dhaarto anigoo been sheegaya waa kabiiro oo dembi weyn laakiin ilaahay cidaanan haddaan ku dhaarto anigoo run sheegaya taasi waa shirki wey alxalifu bigayr illah ilaahay cidaan aan ahayn dhaarashada lagu dhaaranaya waa maxay waa shirki athaalithatu anahum lam yucdar looguma cudur daarin ninkaa biljahaala oo de min xayu linkaar weeye xagga inkiritaanka ficilkaa lagu inkiray looguma cudur daarin jahl oo alcudru biljahli laftiisu waa qaybsamaa oo qofku haddii uu sameeyo arrin sharciga khilaafsan dee la odhan maayo iska daaye waxba ha ku qabsanina ama waxba hadalka ha ku adkaynina waa jaahile bal arrintaa waa in lagu inkiro weeye gaar ahaan hadday tahay arrin caqiidada dhaawacaysa si adag weliba waa in loogu inkiro si uu arrintii waxa weeyaan uu uga tago laakiin ujeeddadu ma noqon karto isagoon ogeyn arrintaasi inay xaaraan tahay baan jahli loogu cudur daarine lagu tagfiiriye ama hadduu dhinto naarta uu ku geli lahaa dee xadiidka law mita wahiya calayka ma aflaxta abadan kuma cadda haddii isagoo jaahil ka ah inay xaaraan tahay uu ku dhiman lahaa inuu naarta ku geli lahaa arrintaa jaahilka uu ka yahay xadiidku waxa uu tilmaamayaa un haddii uu ku dhiman lahaa marka waxay ixtimaashaa bacda albayaan wa iqaamat alxuja iyadoo lagu caddeeyey oo xujadii lagugu oogay kadib daahirkiisu waa sidaa alraabicatu anaha laa tanfacu waxba tari mayso baraarugtii waxyaabaha lamidi fi lcaajila adduunyada inta la joogo waxba tari mayso bal taduru qofkii way dhibaysaa liqowli ui laa tajiduka ilaa wahan dacfi xagga qalbigaaga qofka ku ridaysaayo ila waa kan ictiqaade inay waxtar leeda wax ay celinayse mar allaaliya markay ka lunto ama ay ka jabto ama uu ilaabo ayuu sidaa u gariirayay is odhanaya wixii ay kaa celinaysa baa kugu dhici doona marka dacfi unbay u ziyaadinaysaa waxba u tari mayso alkhamisatu alinkaaru diidmada bitaqliidi si adag loogu inkiray calaa man ciddii facala mila dalika saasoo kala samaysay rasuulku alayhi afdal salaatu watasliim wuxu uhi man tacalaqa tamiimatan fala atama allahu lah maanaa waa habaar waa habaaray rasuulku sal la alay wasalam asaadisatu atasriixu caddaynta la caddeeyey biana man tacalaqa shayan qofka shay qalbigiisa ku xidha ee aamina inuu waxtar leeyahay oo isagu waxtarka uu keeno ama waxyeelada uu difaaco ukila ilay oo ilahay dee iska ilaaba inuu ilahay yahay musabib alasbaab tamimatan falaa atama allahu lah maanaa waa habaar waa habaaray rasuulku sal la alay wasalam la cadeeye biana man tacalaqa shayan qofka shay qalbigiisa ku xidha ee aamina inuu waxtar leeyahay oo isagu waxtarka uu keeno ama wax yeelada uu difaaco ukila ilay oo ilahay dee iska ilaaba inuu ilahay yahay musabibu alasbaab wa muqadiru alaqdaar oo kafla arrintaas kaga dhaca isagiyo shaygaasaa loo kala baxaa oo shaygaasina dee waxba u tari maayo haddii ilaahay xifdigiisa iyo cinaayadiisii qofka uu waayo shay kaloo wuxu tari karaa ma jiro asaabicatu atasriixu caddaynta la caddeeyay biana man tacalaqa tamiimatan qofka waxa weeyaan qalbigiisa ku xidha qardhaas faqad ashraka inuu shirki sameeyey athaaminatu ana tacliiqa alkhayr in dun la ysku xidho min alxuma xumad qofka haysta awgeed min dalika shirkigaasi ayay kamid tahay iyaduna waa kaa xudayfa aayadda ku akriyey wamaa yuuminu akarahum billah ila wahum mushrikuun ataasicatu tilaawatu xudayfa xudayfa akrintuu akriyay alaaya daliilun bay u tahay calaa ana saxaaba saxaabadu yastadiluuna inay daliishan jireen bilaayaati aayaadka alatii taasoo fi shirki lakbar kusoo aroortay shirkul akbara kusoo aroortay cala alasqar shirkul asqarkana inay udaliishan jireen oo aayadda shirkul akbar xaaraamtimeyneysaa shirkul asqarna waa xaaraantimaynaysaa oo aayadda wamaa yuuminu akaruhum billahi ila wahum mushrikuun waxay ka hadlaysa mushrikiinta shirkul akbarka ku jira iimaanka loo sugayana waa aliimaanu birububiyat illah ilaahay rabbinimadiisii bay rumaysan yihiin haddana shirki bay samaynayaan aayadda macnaheedu waa sida markaasuu u daliishaday qadiyad shirkul asqar noqon karta oo xidhashada la xidho alkhayt wanaxwa haddii la aaminsayo inay sabab un tahay dee waa shirkul asqar marka arrin shirkul asqar noqon karta ayuu u daliishaday aayad ka hadlaysa shirkul akbar kamaa dakara ibnu cabaas siduu ibnu cabaas ku sheegay fi aayati lbaqara e fi tafsiiri aayati lbaqara marka ibnu cabaas aayadda baqara ku jirta shirkul akbar ka hadlaysa ee shirkul asqar uu u daliishaday waa tee waxay ahlucilmiga qaarkood waa aayadda ilaahay subxaana wa tacala u leeyay falaa tajcaluu lilahi andaadan wa antum taclamuun shirkul akbar bay ka hadlaysaa ilaahay kuwa aada la masaynaysaan ha u yeelin idinkoo og cid ilaahay lamidii inaani jirin aayaddaa markuu fasirayaba ibnu cabaas wuxuu yihi alandaad ba wuxuu yihi huwa shirku akfa min dabiibi namli calaa safaatin sawda fi dulmati leyl wa huwa an taqula wallahi waxayaatika ya fulan waxayaati waxayaatika ya fulan waxayaati shirkul akbar iyadoo ka hadlaysa ayuu u daliishaday shirkul askarka qofka uga soo dhuumanshada og quraanjada dhagaxa sallaxa ah ku dul socota goor habeennima oo godcura marka arrintu ka hadlaya aayadda u daliishay shirkul asqar inay tana waxaa tilmaamaya yaana shirkul alfaad weeye shirkigan u tila wallahi waxayaati yaa fulan waxayaati iyo wa amhaaliha waa shirku alfaad waxay culimadu ku tilmaamaan sida kitaabka inoogu iman doona waana nooc min ashirki alasgar wey marka ibnu cabaas aayadda shirkul akbarka ka hadlaysa ayuu ku dabaqay arrin shirkul asgara sidaa xudayfaba uu sameeyey alcaashiratu ana tacliiqa alwadac aleeladii in layska laalaadiyo min alcayn oo il aw si ay isha kaaga celiso loo xidhaa min dalika shirkigay kamid tahay iyaduna ayaa sheegay sharcigu ma odran yaana waxaa la idhaha alwadaca ishay celisa ama dhibaatada qofka ku dhacda ay ka kor yeesho mana aha wax athar tajribe lagu ogaaday raad tajribe lagu ogaaday lana maaha oo dhagax meelaha iska yaallo qofku intu soo qaatay uu isku xidhay caqiida xumaduna qofka wax walba waa ugeynaysaa waxaan laga baqan buu ka baqanaya waxaan waxtar lahayna waxtar buu ayuu ka dayaya waxaan waxyeelo lahayna wuxuu umalaynaya inuu waxyeelo leeyahy leanna qalbigiisii baa daciif laakiin qofku hadday caqiidadiisu sax u tahay oo qalbigiisu yahay mutacalliq billah mid ilaahay subxaana watacaala ku xidhan wuxuu noqonayaa mid qawiya oo shajaaca alxaadiyatu cashara adducaa habaarka la habaaray calaa man tacallaqa tamiimatan ka qardhaas iska laalaadiyey oo lagu habaaray ana allaha ilaahay laa yutimu lahu ujeeddadu qardhaastaa ka lahaa inaanu ilaahay u dhamaystirin waman tacalaqa wadacatanna kii aleelo isku xidhayna waxaa lagu habaaray falaa wadaca allahu lahu inaanu ilaahay subxaana wa tacaala aanu aanu ilaahay subxaana wa tacaala u yeelin deganaansho iyo xasilooni ay laa tarakahu allahu fi dicatin watumaniina shareecadana waa ku sugan tahay cidda sharciga khilaafta in la habaaro rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu yihi idaa samictu man yunshidu daala fi lmasjid faquluu laa raddaha allahu calayk haddaad maqashaan qof shay ka lumay masaajidka ka yaboohinaya habaara ile macsiyu ku dhacay oo masaajidda in wax laga yaboohiya wax xaaraana oo waxaad ku tidhahdaan ilaahay kuuma soo celiyo faina almasaajida lam tubna lihada waxaanaad masaajida ka dhex samaynaysaa wixii masaajidka loo dhisay maha waida samictu man yabiicu aw yabtaacu fi lmasjid faqulu la arbaxa allahu tijaaratak haddaad maqashaan mid masaajidka wax ku dhex iibinaya ama wax ku dhex iibsanayana waxaad ku tidhaahdaan ilaahay faa'iide kaama siiyo ganacsigaaga habaana isaga tanna waa sidii oo kale uun laakiin waxoogay waa kala duwan yihiin oo axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa qofka laftiisa in wejigiisa laga odhanayo hadalka caynkaasi oo la maqashiinayo kii baadidayabuu helayo arjooj ilaahay kuma soo celiye kii masaajidka wax ku dhex iibinaya ama wax ku dhex iibsanayay ilaahay iibkaa kuma barakeeyo oo faa'iide kama heshida kadaa masaajid laakiin rasuulku sala allahu alayh wasalam muu odrhan qofkaad aragtaan isaga oo tamiima qardhaasi u xidhan tahay ama baraarug ama khayd ama waxa weeyaan wadaca waxaad ku tidhaahdaan laa aatama allahu laka iyo laa wadaca allahu laka waa tani si caama baa qofkii loogu sheegaya waxaa dhici karta haddii qofkii hadalkaasi si toosa loogu yidhaahdo inay ka dhalato inuu xaqa uu ka dido laakiin waxaa lagu odhanayaa daci tamaa'ima aw ilwadac war qardhaasaha iska daa iska daa waxa weeyaan aleelooyinkan iyo wegaradan iyo baraarugahan iyo waxaan iska laalaadinayso waxba ma taraan xadiidkaa loo sheegaya man tacalaqa tamiimatan falaa atama allahu lah waman tacalaqa wadacatan falaa wadaca allahu lahu ma jaa wixii ku soo arooray fi ruqa tufisti qofka wax lagu tufaayey ee wax lagu akriyayay iyo watamaaimi qardhaasihii dadka loo xidhaayey marka baabkani baabkii hore ayuu dhamaystirayaa laakiin waa kala duwan yinoo baabka hore xukumka ayuu tasriixiyey sheekhu oo qofka xidho baraarug ama maro ama harag ama wax lamida calaa kulli xaal inuu shirki ku dhacay shirkigiisaasina uu noqon karo shirki akbara ama shirki asqara calaa xasabi ictiqaadi ayuu baabka hore ku caddeeyey laakiin baabkan xukumka ma jazmin xukumka muu jarin sababtuna waxay tahay liannahu alruqa qofka in wax lagu tufo wax lagu akriya dhammaanteedba shirki ma wada aha ee mid mashruuca ayaa jirta atamaaimna qardhaasuhuna shirki ma wada aha sidaasi awgeed buu sheekhu ijmaalu yihi baabun ma jaa fi alruqa wاtamaaim qaala fi صaxiixi waxaa ku soo arooray can abi bashiirin alansaari radi allahu canhu anahu kana wuxuu ahaa maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi ayuu la socday fii bacdi asfaarihi safaradii rasuulku uu galay qaarkood fa arsala wuxuu diray rasuulku rasuulan miduu fariin udhiibay buu diray fariintu udhiibeyna waxayd an laa yabqayana yaanu ku hadhin fii raqabati baciirin neef geela qoortii qilaadatun mareegi min watarin mareegtaasoo laga sameeyey xadhiqaanseed aw kilaadatun buu yidhi waxay doonaysaba ha ka samaysnaatee ilaa ha la jara buu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam oo mid kastoo baaqi ku ah ha la jaro marka waxay iswaydiin leh waxaa qoorta ay ugu xidhi jireen geela maxay uga jeedeen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxay uga jeedeen lidafci lcayn waxay lahay neefka geela markaa xadhigga qaansada uu baaliyoobo ayaa neefka geela quruxda badan ee ishu ay qabanayso ayay uxidhi jireen iyagoo aaminsan inay taasi isha ay ka celinayso markaasaa rasuulku caleyhi afdal asalaatu watasliim uu yidhi ka jara isagoo ictiqaadka noocaasiya burinaya oo inaanay waxba tarayn ilaa aanay celinahayn tilmaamaya imaam malik wuxu uhi isagoo mida ruwaadda xadiidka araa ana dalika min ajli lcayn waxaan u arkaa inay geela ay u xidi jireen mareegtaasi ama waxaa qoorta ay u gelin jireen si isha waxa weeyaan shaygaasi uu uga celiyo marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidkan waxa weeyaan uu tilmaamayaa qardhaasaha geela loo xidho ama xoolaha lo ama geel ama arikay doonaysaba ha noqoto ee la aaminsan yahay neefkiina isha ay ka celinaysaa inay tahay shay xaaraana in la jaraana inay tahay waajib oo laga gooya sidaa rasuulku sala allahu alayh wasalam amarka uu ku bixiyey shirkina waa noqonaysaa oo inay sabab u tahay inay neefka isha ka celinaysa sharcigu ma sheegin wax bitajriba lagu ogaaday oo laysku waafaqsan yahayna ma aha waa xadiidka laga qaadanayaa qowmka cidda u weyni ama cidda maamulaysa ha noqoto ama caalimkoodiiy eh, inuu axwaashooda uu ka warhayo had iyo jeeraale an yadura fi axwaalih rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim wuxuu ka war helay in geelaa la socda qaarkii qoorta wax loogu xidhay si isha waxa weeyaan shaygaasi uu uga celiyo waa in markaa uu wanaagga faro xumaantana uu ka reebo dadka isagu uu cilmi ku maamulo ama mansibkiisa iyo suldadiisa uu ku maamulo waxaa laga qaadanaya inaanay banaanayn in geela ama xoolaha loo xidho shay la aaminsan yahay inuu waxtar u keenayo ama waxyeello uu ka celinayo arrintaasina ay tahay shirki waxaa laga qaadanayaa inay waajib ku tahay qofka awood ulii munkarka inuu gacantiisa ku suuliyo iyo xaakimku cid hawshiisa qabata inuu diri karo oo naayib isaga ka noqoto oo inuu isagu arrin kasta gacanta uula taga inaanay waajib ku ahayn fiihi qabuulu khabari lwaaxid waxaa laga qaadanaya waxa weeyaan qofka qura khabarkiisa in la aqbalayo qofka qura ee siqada ah lawaqaateenka ama lagu kalsoon yahay yani warka uu sheego walow xukum sharciiba ku tacalluqaya ama hala xidhiidhaya waa la aqbalaya wa fiihi surcatu istijaabati asaxaaba liawaamir nabiyi sala allahu alayh wasalam xayu laa yasaluuna can isawab saxaabadu siday ugu degdegi jireen fulinta amarka rasuulkaa laga qaadanaya xataa sababta rasuulka may weydiin markiiba geeli waa ka jareen wixii ku xidhnaa markaa kilaadadaasi waxay noqonaysaa mid xaaraana haddii loo xidhay lirafci lbalaa aw lidafci laakiin haddii neefka loogu xidhay tusaaleaan inuu hadyi yahay dee waa banaan tahay neefka xoolaha lasii wado si xajka loogu qalo dee waa loo xidhi karaa si calaamad arrintaasi ay unoqodo tusinaysa inuu hadyi oo loogaga baydho hadduu lumana manaa loo keeno dee xaramka haddii lizina loogu xidhona dhib male aw lilcalaama lakin arrintani waxay xaaraanto shirka ay tahay marka loo xidho lirafci lbalaa'i aw dafcihi si dhibaato neefka haysata ay uga kor qaado amaba se mid soo socoto si ay uga difaacdo waxaa si ahlucilmigu ay tilmaameen raxmat ullahi calayhim inaanay dhib lahayn wixii isha soo jiidayey in laga suuliyo ciddaa isha looga baqayo oo tusaale ahaan ilmaha yar hadduu aada u qurux badan yahay oo looga baqaayo inay ili ku dhacdo in timaha laga xeeraa dhibaato ma laha tima xiiristaa loogama jeedo in timaha haddii laga xeero aanay ili ku dhacahayn ee waxaa looga jeedaa in quruxdiisii la yareeyo si aanu indhaha dadka aan usoo jiidan wakadalika in loo xidho maryo aan qurux badnayn si aan waxa weyaan ishu aanay uqaban sa awgeed baa ibn lqayim wuxuu zaadulmicaada ku tilmaamay inuu arkay cusmaan ibnu cafaan ilmo yaroo aada u qurux badan litnudasimu nuunatahu nuunadu waa maxay ilmaha yar ee aadka u kobcay waxa weyaan halkaa dhabanka wuxuu ku leeyahay god yar ayuu ku yeeshaa markuu qoslo deeta quruxdiisa aada u muuqata marka halkaa ka madoobay bu buxuliya wax halkaa ka mariya si aanay ishu aanay uqaban marka taasi basi ma laha in shaygii ama qof ha noqdo ama xoola ha noqdee waxyaabaha isha dadka usoo jiidaya in laga suuliya taasi iyadu dhib ma laha maanaha macneheedu in la ictiqaadsan yahay inay taasi isha celinayse ee ujeeddada laga leeyahy waxay tahay waa si aan aan dee loo eegin amaba se aan aanu u yeelan qurux indhaha soo jiidata deetana sababu noqoto in la eego oo la ileeyo وعn iبni mascuudi radi الlahu canhu qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay oo yaqulu leh ina الruqa ruqyadii iyo wtama'ima qardhaasihii iyo wtiwala madiidadii ninka gabadh la jeclaysiinayo ama gabadh nin la jeclaysiinayay can طariiqi sixr iyadoo sixir la adeegsanayo shirkun waa shirki rawahu axmed marka waxaa la idhaahdo intiwala waa darbun min asixri siduu leeyahay alkhaaabi waana madiidada waxay dadkeenu ay u yaqaaniin oo macnaheedu waxa weeyaan sida sheekuba uu tilmaami doono aimada kalena ay sheegeen siduu leeyahy xaafid ibn xajar waa shayun kanat ilmar'atu tajlibu bihi maxabata zawjiha wahuwa darbun min asixr wainama kana dalika min ashirki lianahum araaduu dafca almadaar wajalb almanaafic min cindi gayr illah waxaana la yaable waxaa dadka wadaadada ah ee cilmi iyo diin la bido ayaa dadka waxaa u samayn jiray an jiray wada wadaada waxa weeyaan gabadha ima marka wadaadada iyagun qur-aankana sitay kitaabka sixirkana iyagun baa sitay iyagun dadka qur-aanka u akriyaaya iyagaa isu meherinaya iyagaa ka dhinta ku tukanaya iyagaa mawliidka u akriyaya markay baabu sixri timaadana iyagaa waxu sixiraya sheekh luqmatulxajar baan kaa rabaa macnaheed waa maxay waa qofkii wax iga xaday sixir de oo halkan ha yimaado isagoo ordaya siduu u keeni karaa sheekhu sixir buu isticmaalay nin baa gabadh la jeclaysiinaya waxaa laleya waa loo madiideeyey ilaa waxay gaadhay xoolaha in la sixro oo halbaan ayaa nirigteedii diideysa saa le sheekh sheekh baa loo tegaya sheekh u madiidee waa ku sixir macnaheed m sixir ku naanaabi ha ogolaatay iyadoon isogeyni macnuhu waa sidaa waxay sheegayaan bacd liqwa oo dacwad u utegay ama dad inay waxusoo sheegaan u tegay meelaha tuulooyinka qaarkood ayaa waxay dha waxaa nagu soo baxay nin reermiya su i wallahi alxamdulilah ilahay ila kin kulmiyey ayaan umahadnaqaya haye sheekh maxaad doonaysa war hal baa nirig diidee kaale i madiideey <laughs> ninkii sheekhay walbaa kusii socdo aan doonaya inuu madiideeyo waan soo waaye ilahay oo ila kin kulmiye kaale i madiideeye sheekh madiidadu waa xaaraan oo waa sixire mana naqaana anagu sixirka laakiin waan waanu kugu ducaynin inuu ilaahay subxaana watacaala uu kuu fududeeyo oo ilaahay uu kuu ogolaysiiyo marka waa min algharaa'ib wey waxyaaba lala yaabay kar xataa faalka marka la leeyahay qofkii hebel baa xanuunsado wadaad baa loogu tegay oo u kitaab furay macnaheedu waa maxay weli ma laysweydiiyey ma kutub baa jirta dadka xanuunahooda kusii qoran yihin ku qoran tahay ninka hebel hebel la yidhaahdo ee sheekhow kuu iman doona xanuun hebel baa haya ma kitaab saas isku qorantay baa jira waa loo kitaab furay haddaad maqasho macneheedu waa loo faaliye wey oo sheekan kitaab furaya wuu faalinaya faalka ayuun baa noocyo badan mar tusbax baa laga faaliyaa mar dhulkaa la xarxariiqaa mar aleelooyin baa la tuuraa marna kitaab baa laga faaliya ya a ah, kullu hada waxa weeyaan waa min alkahana qaala can cabdillaahi bni cukaymin marfuucan man tacalaqa shayan qofka shay iska laalaadiya oo ictiqaada inuu wuxu tarayo ama waxyeelo uu ka celinayo wukila ileyh shaygaasi ayaa loo tala saartaa oo looga baxa o ladhaha waxa kuu taro shayga aada isku hadlaysa rawaahu axmed watirmidi xadiidku wuxuu tusinaya inay waajib tahay qofku inuu ilaahay tala saarto qofka caqiidada saxiixa ka inxiraafa waxaan waxba tari karin inuu wax tari kara ictiqaada ama waxaan waxba yeelayn karin cid inuu wax yeelo leeya ictiqaada sida garabkiisa looga baxayo oo ilaahay ilaalintiisa iyo nusradiisa u waayo xadiidku tilmaamaya madarada shirkigu uu leeyahay iyo caaqibo xumadiisa iyo aljaza min jinsi alcamal waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuka ilahay tala saartay ilahay waa ku filanya waman yatawakal calaa gayrihina wakalahu llahu ilay qofka ilaahay cid aan ictimaada ee inay waxtar iyo waxyeelahaysa aamina kaana ilaahay subxaana watacaala garabkiisa ayuu ka baxaa oo rabbi subxaana watacaala uma nusreeyo markaa qadiyadda tacaluqa atacaluq bigayr illah qaybu leeyahy ba ahlulcilmigu inuu qofka qalbigiisu ilahay cid aan ku tacalluqo oo uu aamino inay ciddaasi wax tari karto ama wax yeelayn karto waxaa kamid a ah qeyb tawxiidka asalkiisa oo meesha ka saaraysa oo shay aan waxtarba aan lahayn laysa lahu ayu athar waxyeelana aan lahayn hadduu ictimaado ilaahay uu ka jeesto oo ciddaasun inay wax tari karto waxna yeeli karto uu aamino kaasi tawxiidkee meesha waa ka saaraya shirka akbara wey waa mila tacaluq cubaad lqubuur biman fiiha cinda xuluuli lmasaaib dadka waxa weeyaan qaarkood waa tacalluq ay ku tacalluqeen dadka xabaalaha ku jira qofkaa dhintay waxtarna male waxyeelana male maalintuu dhintay xataa wixii markuu noolaa uu qaban jiray wuxuu waxtari jiraa uu go'ay wuxuu waxyeello geysan karayana maalintaas u go-ay waa taa la maydhay ee la kafnay ee xabaasha lagu riday ee xoolihiisii la dhaxlay ee mansabkiisii cid kale loo magacaabay markuu dhintay hadduu madaxweynaha nin kalaa la doorto hadduu suldaan ahaana nin kalea la doorto gabadhiisii waa taa laga yaabo inuu nin kaleba guursaday khalaas allaale wax shaqo adduunyada uu ku leeyahay ma jirto dadkaa dhintay dadka ku tacalluqsan ee aaminsan iyagoo dadkii ay ay iyagu meedheen ay kafneen ee xabaasha ay ku rideen inay wax tarayaan ama ay waxyeelo geysanayaan tacalluqoodu waa tacalluqii meesha ka saaraya tawxiidka sidiisaba waa ku kufriyayaan mushrikiin kufaar wey nusarixuhaa haakada qofka aamino dadka dhintay xabaalaha ku jira inay wax tari karaan ama cid waxyeelo u geysan karaan inahu kafirun mushrik wain salla wasaama wazaka waxaja waqara'a alqur'aana waqaama allayla waakhara min adikri walistigfaar tacalwa qaybtiisa labaad waa mid kamaalu tawxiid meesha ka saaraya oo hadduu qofku asbaabta ictimaado inay sabab tahay buu aaminsan yahay ilahayna musabibka uu yahay laakiin allihii musabibkaa buu ilaabay sababtii baa waxoogay la xoog badnaatay wa shirki asqara algaflatu can lmusabit walictimaad cala asabab inuu sababta qofku ictimaado isagoo aaminsan inay sabab tahay ilaahayna subxaana watacaala uu yahay ka waxtarkana keena waxyeeladana difaaca oo shaygani uu sabab u yahay oo aanu la madax banaanayn waxtarka iyo waxyeelada taas iyadu tacaluqa noocaasi ahay waa shay jaa tawxiidkana meesha ka saari maayo asalkiisa iyo kamaalkiisa toona qaala atamaaimu shayin weeyo yucallaqu laga laalaadiyo cala alawlaadi caruurta yataqina yattaquuna bihi alcayn iyagoo isha kaga ilaalinaya oo isla ilmaha hadii loo xido ili ku dhici mayso laakin hase yeeshee ida kaana hadduu yahay almucallaqu shayga ilmaha yar ama qofka kaleba loo xiday ama xoolahaba min alqur'aan hadduu yahay mid qur-aanka laga keenay oo qur-aan dee lagu qoray warakasa fiihi bacdu salaf salafka qaarkood ayaa baneeyey oo yidhi waxay soo gelaysaa bilqur'aan qur-aanka maadaama ilaahay shifaa uu ku sheegay si kasta oo shifaa loogu raadiyo waa lagaga helaya hadii inta la qoro meeshii xanuunaysa lagu xidho iyo haddii waxa weeyaan lagu akriyo lagu tufaba wa bacdun barhkoodna lam yurakis fii ma ruksayn qardhaastaa qur-aanku ku qoray wayajcalu wuxuu ka yeelay ama uu ku daray min almanhiyi canhu tamiimadaa laysu diiday minhum waxaa kamid a ah ibnu mascuud radia allahu canhu markaa selafka arrintaasi laga soo wariye ama loo nisbeeyana aqwaashoodu sariix maaha ibnu waxaa ka mid a ah cabdillahi ibn camr ibn caas oo kale oo caruurtiisa kuwa wax akriyi karaya ama wax xifdihi karaya adkaartu beri jirta kuwa kalena intuu uqoraabuu qoorta usuri jira markaa maxay tahay sababta qoorta ugu suuri jir ma qardhaas ahaanba iyo isha ha ka celiso ama ka xanuunsanaya ha ku bogsado mise ha ha ka akhristaan maadaama aanay xifdihi karin labadaba waa ixtimaasho iyadoo sanadka asarka laftiisa nadar uu ku sugan yahay caaishana waa laga soo wariyaa laakiin caaisha lafteeda hadalkeedu sariix ma ah calaa kulli xaal qardhaasuhu waa laba qardhaas qur-aan lagu qoray ama duca lagu qoray iyo adkaar taasi iyada shirki laguma tilmaami karo haddaanu qofku aaminin amaanu ictiqaadin inay iyada lafteedu wax tarayso oo iyadu shifaaga ay wado hadduu aamino inay iyadu lafteedu wax tarayso iyadu ay shifaaga wado oo ilaahay subxaana watacaala uu iska ilaabo laa shaka walaaleyba inay taasi shirki ay noqonayso alictimaadu cala alasbaabi ictimaadan kuliyan waa shirki wey laakin ma banaan tahay mise ma banaana sida raajixa ah laa tajuus in qofka qardhaas lagu xidha laa mid qur-aan ku qoran yahay walaa mid kale oo qur-aanka haddii ilaahay shifaa uu ku sheegay sidii shifaaga lagaga helaya nebi maxamed baa caddeeyey oo waxay tahay qofku inuu isku akriyo isku tufo ama cid kale inay ku akrido ay ku tufto mana dhicin rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim qof xanuunsanaya inuu qur-aan warqad yidhi ha loogu qoro dabeetana ha la suro haddii siyaabaha shifaaga qur-aanku xambaarsan yahe lagu helo ay ka mid tahay in qofka loo qoro laga laalaadiya rasuulku sala allah alay ma daayeen ta labaad rasuulku waxa la dhaha tamaa'imka ama qardhaasaha isagoon kala qaadqaadin ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu nahiyey ina aruqa watamaa'im watiwalata shirka marka cumuum axaadiid waxay tusinaysaa qardhaas oo dhan xadiid khasisay oo qaarkood kasoo reebena ma jiro sababta kale loo diidaya waxay tahay waxaa ka dhalanaysa imtihaanu imtihaan aan imtihaan alqur'aan aw almucallaq min aladciya haddii qofkii waxa weeyaan qardhaas qur loogu qoro ama ducooyin ducooyinkii rasuulka kamid a sala allahu alay wasalam waxaa ka dhalanaysa qur-aanki in la quursado meel lagaga dhaco suuri buu la gelayaa isagoo junuba buu xidhan yahay gabadhii oo xaaida baa xidhan qur-aankii buu qofkii taabanaya isagoon daahir aan ahayn kadalika waxa weeyaan min baabi sadi bariica loo diidaya oo qardhaasaha waxaa ku qoran ma war baynu ka hayna qur-aan baa lagugu qoray mise wax kalaa lagugu qoray waad iska xidhatay une anigu qardhaaso badan baa furfuray intaan duntii aan ka furaan eega warqada waxa ku qoray qaarkood waxaan ku arkay qur-aan baa ku qoraa hadda wadaaduun baa qardhaasaha qoray qaarkood waxaa ku qoraa waxa weyaan annajma asudasiya ee shicaarka yuhuudda xidigta lixda gees leh ee calaamada yuhuudda u ah ayaa ku qoray xidigtaasun baa lagu taxay xidig baa ku shaafi wadaad baad utagto xidig buu kugu taxay warqad adna waxaad isleedahay miskiin baa tahay o qur-aan buu kaaga buuxiyo laabtoodii ku qortay laabtoodii ku xidhay qoorta sudhay qaarkood waxaa ku qoran anaa wax layga warama oo waxaan bicaynaya haatayna aan ku arko anigu aan akriyey magacyo aanad garan karin waxay yihiin oo magac insi kolley aan ahayn waa markaa waa asmaajin baan is idhi anigu oo jinka ayuu kula khidaabaya mala wadaad ka qoray wadaadada qaarkoodna waxay yidhaahdeen mar ay si saraaxaay uhadleen waa xikaaya iyaduna sugan oo aan ahayn ku tiri kuteen aabbaha iyo inantiina waxaa ku samey baan ugu qoraa buuri markaasu haddana ilaahay ku shaafiya oo ay ku bogsadaan marka maadaama waxaan waxa ku qoran aanad war ka haynin oo ay dhici karta in lagugu qoray hadallo jin lagu baryaayo ilahay cid aan hayn lagu baryayo wax afgarashooyin kale oo jinka qofkan ay isku afgaranayaan xidhanin iska ilaali haddaad xanuunsato qur-aan isku tuf ama cid kale ha kugu tuf sidaasi ayaa waxa weya rasuulku sala allahu alayh wasalam uu sameeyey si awgeed baa wuxuu leya sheekh ibnu baaz wasawaabu anaha muxarama hataa taa qofku uu isleeyay malaa qur-aan baa lagugu qoray qaala wruqa hiya alati tusama lagu magacaabo alcazaaim marka ruqyada waxaa la idhaahdaa iyadu mashruuc wey qofka in wax lagu akriyo lagu tufo lakin saddex shardi waa in la helo shardiga koowaad wuxuu yahay waa inay shirki ka maran tahay iyo wax sharciga khilaafsan rasuulku wuxu uhi laa ba'sa biruqa ma lam takun shirka bas iyo dhibaata kuma jirta ruqyadii qofka xanuunsanay wax lagu tufiya haddaanay shirki ahayn waa inay taa ka maran tahay qofka qur-aan lagu akriyayo ama duca lagu tufayo waa inaan la ictiqaadin ruqyada lafteedu inay sideeda waxu tarto waa in la ictiqaado inay sababun tahay shaafiguna uu yahay ilaahay ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaa waa in waxa weeyaan la garanayo waxa lagugu tufayo waa inaad fahmayso waxaanad fahmahayn in lagugu tufa iska ilaali raabican waa inaanay noqon can ariiqi alkuhaan waalmunajimiin wاlmunajimiin wالsaxara wallahu aclam waxka bilahi tawfiq wsala اllah ala nabiyina